gebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran nabad dhegeystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer worad waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen axad ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay lixii tobanka diseembar labaatan qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidanka admis gaar ahaan kuwa sugaya amniga madaxda qaranka ee ku sugnaa madaxtooyada soomaaliya muddo ku dhow lix toban sano kadib waxay ka baxayaan guud ahaan beri ayna faarujin doonaan madaxtooyada soomaaliya haddaba ciidanka soomaaliyeed awood intee leg ay u u leeyihiin xaqiijinta amniga ciidanka aqalka looga taliyo jamhuuriyadda soomaaliya ee dila soomaaliya waxay uga dhigan tahay shacbiga soomaaliyeed in xilka iyo waajibaadka ka saaran ilaalinta sharafta iyo karaamada shacbiga soomaaliyeed inay gudan doodaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliya falanqeynarkaasi ku saabsaneed barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobada sidoo kale xog waraysi aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dagaal beeleed sababay khasaare isku jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada jowhar iyadoona loogu baaqay dhinacyadii halkaasi ku diriray inay deg deg u joojiyaan colaadda waxaa ka dhacay dhulbeeleed oo unugu fulin weynay xabado oodna waa soo qaadeen unuguna waa u qaadnay ciluood ciluwaa ku dhintay damarwaa ku dhaawacantay hadda ah, wax dhimasho ayaka waa laga sheegu ahaa laakiin qodobada sidoo kale barnaamijkan kugu soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in golahu uu halis ugu jiro inuu xirmo kadib kooram la-aan ku dhacday baarlamaankii soomaaliyeed dhowr maalmood inuu ajandalaan u baaqday uusan ajanda lahayn dhowr maalmoodna laga doodaaya ee eh, fatahaad dhammaatay fatahaadda waaba dhammaatayba hadda roob ma jiro roobka xilligiisa waa dhammaaday qodobadaasi qodobo kale iyo waxyaabahii nagu soo kordho intaynu ku guda jirno barnaamijka xog wareysan soo gudbin doono xubintii kalamaan qayb ayuu ka yahay barnaamijka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan hadduu rabbi inuu saamaxo qodobadaas iyo qodobo kale farsamada waa keysi anigu waa ayaanla waa mar kale iyo xoog waraysi cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba-ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran aynu ku bilowno barnaamijkeenna xog waraysi qodobkiisa ugu horeeya ciidanka admis ayaa muddo lix iyo toban sana qayb ka ahaa sugida amniga xafiisyada madaxweynaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha waxaana maalinta berri ah oo nagu soo aadan ay bannaynayaan xafiisyadaasi waxaana la wareegi doonaa si buuxda amnigaasi ciidanka xooga dalka sida uu xaqiijiyey la taliyaha amniga qaranka xuseen macalin haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey cabdicasiis xildhibaan oo mar soo noqday afayeenka wasaaradda amniga aqoon badanna u leh arrimaha ammaanka waxaan wax ka weydiiyey sida ay ugu suurageli karto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sida ay u xaqiijin karaan amniga madaxtooyada ay ku sugan yihiin madaxda ugu sarreysa dalka eh, bismillahi sida aad ka warqabtaan dibudhiska halganka loo galay dowladnimada soomaaliya wuxuu soo bilowday sanadkii labada kun markii dib loo yagleelay hanaan dowladeed oo xasiloon oo ka dhasha jamhuuriyadda soomaaliya madaxdii isbadbadeshay dhammaantood waxay ku dadaaleen sidii jamhuuriyadda soomaaliya ay u yeelan lahayd ciidamo suga ama ku filan amniga iyo xasiloonida guud ee dalka kabixitaanka ciidamada dalalka afrika ka socday ee jooga soomaaliya gaar ahaan kuwii haystay ruqsadda ah inay ilaaliyaan madaxdii ugu sarreysay jamhuuriyadda soomaaliya oo maalinta berita bannaynaya gebi ahaan aqalka looga taliyo jamhuuriyadda soomaaliya ee milla soomaaliya waxay uga dhigan tahay shacbiga soomaaliyeed guul weyn oo dhinaca taariikhda ah oo la gaaray kona tusinaysa halka uu marayo halganka dibudhiska dowladnimada soomaaliya arrintan marka goorma ayay soo socotay in ciidamada amisom ay faaruujiyaan aqalka madaxtooyada iyo sidoo kaleetaba guud ahaan xarumaha madaxda ay ku sugan yihiin maahan markii ugu horeystay oo ciidamo ka socda dalalka africa ee jooga soomaaliya ay banneeyaan bartamiyeyntii dib loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa socday sidii goobaha iyo xarumaha ay kaga sugan yihiin soomaaliya ay ciidamadaasi u bannayn lahaayeen waxaad markhaati ka tihiin deegaanada ama gobollada ay horay u joogeen shabeellaha dhexe shabeellaha hoose in xarumihii ay kaga sugnaayeen sida ee soomaaliya gaar ahaan kuwa xooga dalka soomaaliyeed maalinta berita ahna hawl dheer muddo dheer qaadatay oo soo socotay waxay shacbiga soomaaliyeed kalsooni shacbiga soomaaliyeed ay ku qabaan in ciidamadoodu ay ilaalin karaan dhammaan xarumaha iyo goobihii ay horay u ilaalin jireen ama ay kaga sugnaayeen jamhuuriyadda soomaaliya waa guul weyn oo shacbiga soomaaliyeed usoo hoyatay waxaan caawa idiin xaqiijinayaa kalsoonida aan ku qabo ciidamada lixaad kale ee jumhuuriyadda soomaaliya ay leedahay inay difaaci doonaan sidii horay dhiigooda ay ugu hureen ilaalin doonaan dhammaan xarumaha iyo hay-adaha dowladda soomaaliya ay leedahay waayahay awood intee leg markay u leeyihiin ciidamada kala duwan ee soomaaliya inay madaxtooyada intaas la eg in muddo aan ay soo maamulayeen ciidanka admis siday ugu suurageli kartaa awooddaas waxaad ogtihiin in ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan ciidanka loo yaqaano polici military ay horay u ahaayeen kuwii ilaalin jiray madaxda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya su-aasha ku saabsan sidee guri kamid ah guryaha ama xarumaha dowladda federaalk ee soomaaliya ay leedahay u ilaalin karaan jawaabteeda waxay tahay ciidanka jamhuuriyadda soomaaliya waxay ku guulaysteen in kooxaha dowladnimada soomaaliya ay ka saaraan dhul ballaaran oo muddo toddobiyo toban sannadood ay maamulayeen tursiyeen caalamka iyo shacbiga soomaaliyeed sida ay diyaarka ugu yihiin ama u hanan karaan amniga iyo xasiloonida guud ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya marka arrintaas iyada ah waxaa jawaab buuxda u ah kalsoonida shacbiga soomaaliyeed iyo caalamka intiisa kale gaar ahaan kuwii gurmadka ugu yimid jamhuuriyadda soomaaliya dibudhiska dowladnimada soomaaliya halka aan maanta joogno ee la soo gaaray kalsooni buuxda ayay shacbigana ku qabaan aniga oo caawa idinla hadlaya aan ku qabaa in xilka iyo waajibaadka ka saaran ilaalinta sharafta iyo karaamada shacbiga soomaaliyeed inay gudan doodaan ciidamada qaranka sida ee soomaaliya sidoo kale waxaa leeyahay admis mis gebi ahaan waqtiyada soo aadan ay dalka ka bixi doonaan iyadoona weli la ogyahay inuu socdo dagaalkii shabaab iyo dowladda sidee taasi ku suurageli kartaa bixitaankaas sidaad ka waqabtaan halganka dowladnimada ah ee shacbiga soomaaliyeed iyo ciidamadooda geesiyaasha ah ay kula jiraan kooxaha argagixisada khawaarijta ah ee soomaaliya wuxuu marayaa meeshii ugu fiicnayd ciidanka amisom admis ee soomaaliya dagaalkii socday muddada sanadka iyo barka ah daniyo intii dib loo doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud qaybta ay ku lahaayeen waxay ahayd qayb aada iyo aada u kooban ma jirin ciidamo african unionka admis ka socda oo qayb buuxda ka ahaa dagaalka looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah moralka shacbiga soomaaliyeed moralka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya wuxuu joogaa heerkii ugu sarreeyey maantadan aan joogno waxaad ka warqabtaan dagaalkii sanadka iyo barka socday ee ay la galeen kooxaha argagixisada ah dhul ballaaran oo ku yaalla gobolada jamhuuriyaddu ay ka kooban tahay shabeellaha dhexe shabeellaha hoose hiiraan galguduud ilaa mudug laga saaray dagaalkuna uu bilow ka yahay gobolada koonfureed ee soomaaliya ee jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya maamulada ka jira shacbigu waxay marayaan kalsooni buuxda oo ay ku qabaan ciidamadooda inay ilaaliyaan sida aan horey idinkugu sheegay xarumaha dowladdu ay leedahay iyo dhammaan deegaanadii ay kala wareegeen ciidamadii horey u joogay soomaaliya ee ka bixitaankooda uu socdo cabsi iyo welwel ayaa jiraa laleeyahay oo ku aadan haddii eh, ciidanka admis ay soomaaliya ka baxaan in shabaab ay si fudud kusoo geli karaan muqdisho iyo deegaanada kale taasi sidee looga baaqsan karaa kooxaha kooxaha aaminsan ama xiriirka la leh kooxaha khawaarijta ah hadalkooda ayuu ahaa toddobaadyadii iyo maalmihii lasoo dhaafay ama saacadihii ugu dambeeyey ee sanadkan waxaan idiin xaqiijinayaa soomaaliya ma ahan afghanistan waxay leedahay ciidamo ku filan iyo shacbi heegan u ah oo difaaca sharafta iyo karaamada shacbiga soomaaliyeed waxba kama jiraan waa warka ay dariiqyada la fadhiyaan kooxaha la shaqaysan jiray xiriirka nala leh kooxaha argagixisada ah kuwa aad ka maqlaysaan hadalka ah si fudud haddii muqdisho ay iman karaan waxaad ka warqabtaan xoogga iyo ciidamada nolosha quruxda badan ee ay maanta ku naaloonayaan shacbiga ku dhaqan guud ahaan gobolka banaadir iyo deegaanada u dhowdhow halka uu joogo waxaa markhaati idinkaga ah kalsoonida ciidamadu ay ku qabaan shacbiga soomaaliyeed kooxuhu ama kooxda argagixisada ah waxay toddobaadkiiba mar shacbiga soomaaliyeed ku layn jireen goobaha dadku ay isugu yimaadaan qaraxyo ayaa ka dhici jiray joogto ah magaalada muqdisho horay ayaanu sheegay waana ku celinayaa caawa mar kale qof la dilo iyo goob ganacsi uu ka socday oo ku taalla magaalada muqdisho oo qarax lagu xiro ma cabsi gelin doonaan shacbiga soomaaliyeed tabartoodu maanta waxay kusoo idlaatay waa jeclaan lahaa inaad shacbiga u sheegtaan isku daygii cayni shams degmada hodan ee gobolka banaadir dhowaan ka dhacay kooxdii bajaajleyda ahayd ee doonaysay inay qarax ku xiraan dagaalkii dhexmara iyaga iyo shacbiga ciidankuna ay ku guulaysteen qaarna inay dilaan qaarna ay ku qabtaan sidaas darteed ma jiro warka sheegaya kalsooni darro inay shacbiga soomaaliyeed ku qabaan kooxda argagixisada ah oo dib deegaan ku yaala jamhuuriyadda uga talisa waaya mar sii horeysay markii midooda africa qaramada midoobe ay sheegeen in ciidamada admis ay soomaaliya ka baxayeen codsi ayaa jira dowladdu ay u dirtay oo ay tiri in muddo ah bal ayna sii joogaan soomaaliya intii xalli garay maxay tahay walaaca iyo cabsida dowladdu ay wajahayso ku aadan in ciidanka weli baaqi ay kusii ahaadaan soomaaliya ay kula taadiyo cabsi iyo walwal shacbiga soomaaliyeed ay ka qabaan kabixitaanka ciidamada amisom admis ee soomaaliya technicalitiga kabixitaanka ayaa keenay dibudhac ma jirin cabsi ay ka qabto dowladda soomaaliya ciidankeeda inay la dagaalamaan dalka goobaha ay uga dhuumaalaysanayaanna ka xoreeyaan cabsi iyo walwal ku saabsan ma jirin haba yaraatee arrinta aad sheegtay waxay ku saabsan tahay qaabka kabixitaanka ciidamada tirada ka baxaysa goorta ay baxayaan waxaasina waxaa la soo gaaray ama caawa markhaati idinkaga ah berrito ku dhowaad toddobiyo toban sannadood in ciidamadii ilaalin jiray madaxda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gaadiidkoodu ay si buuxda uga baxayaan xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho kaasi wuxuu ahaa afyeenkii hore ee wasaaradda amniga cabdicasiis xildhibaan qodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran dagaalbeeleed liiqa saare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhacay duleedka magaalada jowhar iyadoona u dhexiyey laba milishi beeleed oo halkaasi wada degay iyadoona loogu baaqay dhinacyadii halkaasi ku diriray in ay deg deg colaada u joojiyaan haddaba wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi waxaa xog inooga haya waryaheena bashiir caanaboore oo jowhar ku sugan bashiir soo dhawow bal nooga waran wararkii ugu dambeeyay iyo baaqyada soo baxaya dagaalka aad baad umaqsan tahay alle waxaa jirta in dagaal beeleedyo ay ka dhaceen deegaano ka tirsan degmada jawaar ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan bariga gobolka waxaana dagaalkaasi uu dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo walaalo ah kaasoo isku hayay dhulbeereed halkaasi ku yaalay oo muddooyinka lasoo dhaafay murun xooggan oo ka taagnaa marka dagaalkaasi waxaa ka dhashay khasaaro dhimasho dhaabac waxaana jirta in haatan xaaladda ay degan tahay deegaanka haatan dagaalada ay ka dhaceenna waxa uu yahay deegaanka caqab daco iyo tuulooyinka hoos yimaado oo dagaalkaasi oo diig ugu qorxay waxaana haatan socdo dadaalo dheeraad oo ay wadaan waxgaradka iyo odayaasha gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan bariga waayahay dagaalka markii hore muxuu ku bilowday haddii aada la xiriirtay deegaanka iyo maamulkaba run ahaantii dagaalka waxa uu ka bilowday marka hore isqaqabsi dhanka dhulbeereed oo aagaasi ku yaalay taasoo muddooyinka lasoo dhaafay murugkaasi oo taagnaa inta badanna ay jirtay in labada dhinac ay wadeen uruursi oo maleeshiyaadkaasi halkaasi ku dagaalamayay waxaana jirta in dhowr jeer ay soo laalaabatay arinkan oo ku aadan dagaalbeeleedkan oo dhulbeeleedka ay isku hayeen dhinacyadaasi oo haatan dagaalada goobta uu ka dhacay waxaana inta badan eh, dadka deegaanka oo xiriir aan la sameeyey ay sheegeen in aanta qarxay dagaalkaasi saacado koobanna uu socday khasaare dhimashadii dhaawacan uu ka dhashay ilaa haatan waxaa lagu soo waramayaa in laba ruux ay dhibatay todoba kalena ay dhaawacantay sida dadka deegaanka ay sheegeen haatanna weli ay sarfadhiyaan maleeshiyaadka waayahay maamulka ma ka hadlay qudhiiso dagaalkaasi maamulka ilaahay haatan warka ma soo saarin kama hadlin xiriir aan isku dayay mas-uuliyiinta mm, maamulka gobolka iyo ma suurtaganin in ay khadka teleefonka aan haleelo balse waxaa jirta in ay dadaalo wadaan odayaal iyo waxgarad oo ku aadan sidii loo hakin lahaa eh, dagaalbeeleedkan eh, maleeshiyaadka ku dagaalamaya deegaano ka tirsan deegaan alabda oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe degmada jowar aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryaheena bashiir canaboore kusugan magaalada jowhar oo inooga warramay wararkii ugu dambeeyey dagaal beeleed maanta ka dhacay weliba galabta duleedka magaalada jowhar kaasi oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimashiiya dhaawacyaduna udhexey laba maleeshiya beeleed oo halkaasi wada dega sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin wallee war ma harin lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan xildhibaan maxamed cali cumar caananuug oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maanta mar uu xarunta gudoonkii gudiyada villa hargeysa uu kula hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in golaha shacabka uu ku dhow yahay in ajenda la-aan uu u xirmo maadaama maalin walba halkaasi la keenay fatahaad iyo abaar dalka ka dhacday sida markaasi uu hadalka u dhigay isagoona ugu baaqay gudoonka in lasoo gudbiyo ajendayaal ay ka doodi karaan xildhibaanada waxaa horyaallayoo ajando u ahaa eh, hay-adda sodma iyo wasaaradda arrimaha gudaha maalmahan oo dhan waxaasaa laga hadlayay baarlamaanka eh, baarlamaanka waxaa horyaala shaqooyin waaweyn eh, oo intaa ka ballaaran oo hay-adda sodma iyo ma garanaysaa wasaaradda arrimaha dibadda ee wasaaradda arrimaha gudaha ee ka ballaaran dalkan marna waxaan ka cabanaynaa abaaro dhaca marna waxaan ka cabanaynaa fatahaad dhaca Eh, fatahaadda iyo abaartaba ilaahay baa keena laakiin xukuumadda waxay ahayd inay qorsho ka yeelato abaarta markay imaanaysana qorsho laga leeyahay eh, fatahaado markay dhacayaan aan qorsho kaleenahay maalin kasta inaan cabanno oo meeshaan lala imaado cabasho iyo calaacal adduunyadii o dhan aan nala yaaban runtii waana wax laga xishooda baarlamaankii soomaaliyeed dhowr maalmood inuu ajandalaan u baaqday uusan ajanda lahayn dhowr maalmoodna laga doodaaya ee eh, fatahaad dhammaatay fatahaadda waaba dhammaatayba hadda roob ma jiro roobka xilligiisii waa dhammaaday waxaan rabnaa waxaanu inaana wakhti looga luminin baarlamaanka xildhibaanadana ay gartaan shaqada weynoo hortaalla runtii eh, waxaan u baahannahay xukuumadda waxay soo gashay heshiisii waaweyn ee dalkan gelinaya haataa khatar siyaasadeed waxaan u baahannahay heshiisyadaas in la horkeeno baarlamaanka oo baarlamaanka uu ka doodo anugu ma dhahaayo dowlad fulaana lala soo galay iyo dowlad hebela lala soo galay ma dhahaayo laakiin xukuumadda heshiisyo waaweyn ay soo gashay heshiisyada qaarna waddankaanoo danay u yihiin qaarna dan uma ah oo waddanka waxay gelinayaan qatar heshiisyadaas waxaan u baahannahay baarlamaanka in la keeno waxaa kaloo muhiim ah in laga hadlo eh, heshiiskii madasha ee eh, golaha wasiirradana ay soo ansixiyeen heshiiskaas baarlamaanka lama keenin baarlamaankana ejendayaal waa ka buuxaan marka waxaad u malaysaa baarlamaanka shaqadiisa inay tahay maskiin ayaa miska la fuula leh waxaan macno lahayna baarlamaanka wakhtigii looga qaadayaa annagu waxaan rabnaa baarlamaankan golaha wasiirada in loo yeero lala xisaabtamo xukuumadda loo yeero lala xisaabtamo heshiisyada ay soo galeen waa buuxaa ajenda baarlamaanka aana wakhti looga luminin ee biyo dhammaaday wakhtigooda biyaha markay imaanayan waa inaan qorshe ka leenahay abaarahana waa inaan qorshe ka leenahay keliya waxaan u baahannahay ajendayaasha waaweynoo horyaallo oo xukuumadda heshiisyada ay soo gashay in baarlamaankan la horkeenoon ka doodno gudiga joogtada ah baarlamaanka wuxuu leeyahay guddi joogta ah ajendada ajandayaasha baarlamaanka soo diyaariyo waxaan rabnaa inay ajandayaal muhiima ah baarlamaankan keenaan ee ay iska daayaan mataqaanaa ii sheega meelaan macno lahayn baarlamaanka in wakhti looga lumiyo kulankan sidaad og tihiin howlo waaweena baarlamaanka ku soo socdo dastuurka dib oogistiisaa nugu soo socota heshiisyo tiro badan oo xukuumadda soo gashayan aniga annaga aanan waxba ka ogayn wax aan ka ognahay golaha shacabka haddaan nahay wax aan ka ognahay heshiisyada xukuumadda ay soo gashay ma ogin kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cananug oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay ciidda dhulkeenna caalanka duljooga waa cirsigeenne alla allaha ciseeyo amiin allahayow waa ammaanadaadee warwaaqlow waad falantahe ciidanka soomaaliya cunaqabatayntii hubka waa laga qaaday gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashina wuxuu yidhi shabaab iyo ciidankeennu isku hubay ahaa jireen laakiin mar dhow waxaad arki doontiin ciidanka soomaaliya oo dabaabaad cirka socdaiyo dhulkaba wata war madaxweynuhuba wuxuu yidhi annaga ee shabaab dalka ma wada joogi karno war madaxaada muqhafeentay gudoomiya cabdi xaashi wuxuu yidhi sanadka waxaa lagu xasuusan doonaa saddex guulooda waaweyn oo dalka u soo hoyatay war madawiinaga iduun anii inroge idoo kaleed maseeto shabaab ma ah salaama yeedhay warmadeeyow haddaan kuu jawaabi lahay xilkaygaanu baqayaae ee guddoomiya cabdi xaashi wuxuu yidhi saddexdaas guulood waxay kale yihiin afrikoo lagu biiray iyo cunaqabataynta hubkoo la qaaday iyo dayntii oo laga cafiyey soomaaliya war jaamacadii carabtana goormaan ka baxnay warba soomaaliya afrika weligeed bay ku jidhay war bashiirow igad waxaa loo magacaabay waa madaxweynihii hore hirshabeelle waare madaxweyne deni maahan war madaxweyne deni ra'iisul wasaare u rabay waar wallaweynay haddaad dhan kastaba ka guulaysateen eh. maana ixtiraaftaan war shabaab iyadoon dabaabaadkii iyo diyaaradii iyo taangiyadii ciidanka xooga dalka soo gaarin eh. ayay deegaamadii ay joogeen dheheen dadka maca salaama safkii loo badnaayo eh. u soconaaye hanna sugine salaama miyay dheheen haddaan alafka jirin waanagan jaqaafne jaw nabadgeliyo ee jaw nabadgeliyo yeereenaaryadhaha amiiradio inya ilmihii curay kaligor isu soo herayna waxay dhaheen anoo jiifka liyo adoo jeegada u yaal miyay taladu joogtaa warbau shacabkii u ciidanka waxay ku yidhaahdeen cabsan mayno maanta cudud baanu leene sidaa u ciyaara warbashiiro waxaad ka tagtay ciidankiiyo xooga lahaa ciseeyo war gorgoro waagaati amka wey jirta miyaad soo xasuusatay aryadhaha niman gobolada dhexe waxaa joogay xalay shiri bay ku dhafreena wuxuu ahay fidnaadii waa la fiijiye yaa farxa yaa seefol maadow fidnadii waa la fiijiye yaa farxa yaa weynay somalilan war kama haysaane waana la taagay oo waana la taagay haye wagle fidnadiida lasinhiray aryamadeeyo mugdiyay ku daalfirigeen war kalamaanay war mahaysiine maanta burcaarin la yaab laa ka dhacday ma webigiyaa ku fatahay haye hatagaabagowseen galley war ma gacanlibax baa lagu laabtay warba waxba laydinma sheegi kara warkaa dhex geline burcad doorasho ingalaab eeg ka dhacday haye badbaado kalena waa ladeenayoona warmadee warmahaysida doorashada somalilan waa isku sidkan tahay waar walla weynay bixi doorasho ma qabane sidig baanu maalnaa sumal baanu qalannaa warba waaqla ariga geel iskuma sidkee golihii deegaanka burca maayarka gurigiis jooga xilka ka qaaday mid kalena doortay ywaxasoo bililiqe wee ninkii seedaa si isdibidhal isan lay maari jarne war walla iska hubi gacanqalaabku meeshuu ka dhacay waa gooja cadde war weligeen warka waa dhex aradhaan arrinta layaabkale waxay tahay mayrkii loo codayaba goorta khudbaysiini suuxay wah usuun walteegay war intuu suuxsanaamiyo mid kala doorteen runtiia u miirgabi marta soora waar madayowna nabadgeli laascanood haddaad tegisid kaama hor joogni warwarkaana ku soo ordunina bashiirreere wuxuu iska iloobay maayarka la inqilaabay inuu nin abwaana yahay magaciisana waxaa la yidhaha cabdirasaaq heero hadda nin abwaan inqilaaba miyaa awal sii khudbay kara wah afku leebluwa ah. war qoodheeye xeraday abwaankii la khiyaanay karaamadiisii waa la arkay warkii buntland gudoomiyaha baarlamaanka ka ahay madaxweyne deni waa ku soo giirtay naw dee labada isla tuura warba waaqlo haddaa kiina tuuraysaaniin hadda kayaga cid tuuri kadhaa ma jirto war kulli xaal khiyaanada siyaasada soomaaliya abwaanadu inay dhex galaan ma ahayn hoose migay cabdulaba wuxuu yidhi qayaana leesu qarshiyo habdaro kaaxun qaadi waay qayaano leesu qarshiyo habdaro kaaxun qaadi waay warkalamaanay burco warka ka mahaysaane waxaa shalay ku geeriyooday allah u naxariistay abwaan ismaan ibraahim warsame oo loo yaqaan hurro walanwal wah abwaan hadraawi mar hor madhiminamay warmadeeyo war mahayside hurro walanwal abwaan hadraawi walaalkiisuu ahaa allah u naxariistay abwaan hadraawi ka hadda ka hor geel ma wadi jirin weris caana kama dhamin walacsiga nin hodaniyo sow wiirsi kuma korin sow aabba weydiyo wax mahaysta ima dhalin ina walanwal maan ihi hurro lama walaalihi allah u naxariistay hurraba wuxuu yidhi gacmahoo dukaanyaaliya lagu horna ganacsa buuxsada iyo gulubada qura waxa goyn lahaa sheeg calaa kulli xaal abwaan hurre dumarkow ka tegay iyo daa'imada carruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi war kalemaanay war ma haysiine xilsideennadeediiyo xukuumadda washington xinjirahay qubaysiiyo xadgudubyada israa'iil xumaan uma arkaanoo xaq inay u leedahay kolba xarun ka sheegaan taasina xaqiiqdii waa xaasidnimo iyo xagjirnimo isbiirsaday war xaqu waa iftiimaay waxaan dhacay xaqiiqdii baydhan iyo hartiisuna xamaas waa ku jabayaan war xukuumadda soomaaliya iyo khawaarij waa horay kala dhinteen magaalada muqdisho haddaad ku wareegtana goob kastaoo ganacsi kaamiraa ku xidhan taasina waxay caddaynaysaa qaa'in kastoo dhuuman jira meel uu ku gambada inuusan helayn war ganacsatada suuqa bakaaruhu waxay dhaheen kaamiradiina laku qasbay inay faa'iideed noo tahaan ogaanay sababtoo ah askartii qoryaha dhuunta naga geli jiroo cashuurta sida qaabdarradaa nooga qaadi jiray hadda kaamiraday baqayaanoo nooma imaan karaan lagumana gudbi karaan anshuurtana si edablaa haddana lkaga soo doonaa waxay dhaheen waxaa kaloo fashilmay rag ganacsatadeenna ka mid ah oo habeenkii xilli dambe ama subaxdii alaasay qashinka hortooda yaalinta xaaqa dukaankala hor dhigi jiray ayaa ku coobabay saaxiibbadoodii ay mar walba qashinka hor tuuri jireen warbowa tuugii waxadad iyo shabaab miina xidhiyaba haddeer axa loo helay miyay yidhaahdeen war ganacsatada bakaaro ereena bilaan koohkoohan soodaana waan xijaaban oodan maleas bilaan edabl hofayle oo dukaamada ka garaabada jireen oo hada jireen hada kow dukaanka hob iritiisa roogsan kaamirada fiiriyaanga leeri haddii ka arag anoo ku gas iyo ansiyaankii ra'iisul wasaare xamse waa hadda ka hor waa inaan sidii bini'aadamka u noolaana adduunyadan waxaa la yidhi waxa ugu darnoo laga baqa waa kaamirada iyo booliiska warbow marka ohan jiray haddaa la soo noolaanahayaa waa la yaabi jiray hadde waa saxoo bashiirow markii horeba reer buntland muraayada qaldan ay ku eegeen waar wallo weynay kamaradan isku wareejiseen maana cidna ka xishoonayn waaqlow hees wareerinine waxaa la keenay kamaro kashiftay kooxe abbaasyaadi waxaa la keenay kamaro kashiftay kooxa baasyaadi war cabdullow war ma hayside kooxa baasyadaha sheegayso maxkamada la soo saaray war maxkamadda kooxa baasyadana ma qabnaa ubow maxay kala xukuntaa war mashruutaa maa'ida ku akhriyey war dumarkaa sheegaysana markaa la arko sida ay u xijaabayihiin dad fiican loo maleeyo qaar ka mid ah maxkamadda ciidamada la soo taagay xaaskii kaba ku tukadaana ka mid ah markii la qabtana waxay isku dayeen inay xogtooda been ka sheegaan ciidanka amniga ay maran habaabiyaan hase yeeshee baaras dheer kadib waxaa la ogaaday khawaariijta qoysaskooda inay yihiin oo gabdhahama waxaa lagu maxkamadaynayaa ninkaad guursatay muxuu khawaarij u noqday warba mid ka mida ah lagu haystaa iyadoo maxkamadda gobolka iska fasaqi kadhaa yay jilib warqad fariin u aadday waartii ninkeedu noqday inay soo sheegto soo may ahayn warwarkaha ku rafanine waxaa kaloo maxkamadda ciidamada la soo saaray laba ninoo daacish ah uu mid ka ah isku yaqaano maxdiga soo bixi doona sabanaaqirka warorta labadaas min ciidankii soo qabtay way ku dallaceen waxayna rabeen mawliidkii inay ku qarxiyaan culummada masaajidka midna miinadow soo qaada midna safka horow culimada kula tukaday kadibna kii miinada siday qabteen ciidanku kadibna waxay dhaheen ciddaad u waday noogeey inta soo wadow kii kale u geeya asagoo masaajidka safka hore oga jira hadda qaaci raba ummadda muslimiinka ah inuu qarxiyo salaadiisu sax maahay asagoo safka hore ku jiray tunka ka soo qabteen wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya warwar ma haysaane labadani shabaabay ahaan jireen intay ka soo baxeen sidii nimanka toobadkeen oo meel fiican u socda ayay daacish ku biireen war haddee taasi bowsow maaha kudka guuruqanjo u guur war calaa kulli xaal ugu dambayntii mi sideed lagu xukumay yaahu shabaab daacis uxuub siibtay oo miinoodhin sitee masaajid ku qarxay rabay siyaad sanaxayta xaatiirka loo geey waaye war in kastoona inshuuto sharci aan xuski idhaahdo haddana shabaab iyo daacish xabsi ha lagu haayo ma dhaheen sababtoo ah waa balaayo inaad biisho qaar ka midu xataa waxaa la yidhi eh. xabsigay dadka kusii dhex fasahaadiyaan war waxaasoo dhan waxaa ka sii daran eh. toddobaatanka doolaroo shabaab mushaarahaanta u bixiyo eh. xabsigay ku dhex qaataan kuwa la xukumo war allahaa soo alla maahan shabaab miyaa lacag iyo dhaqaale ku soo dhowaadeen waa xerayin haba qaateen xaggee soo madhaa war maxbuusaan taleefon haysani ma jiro ah, maxabsigii baa jilib noqday bowe war guddoomiye ku-xigeenkii arimaha bulshada degmooyinka hodan iyo xamurweyne oo shabaabku intuu noqday cod ay ka duubeen kadibna markii maxkamada la keenay inkiray shan sana lagu xukumay markii lagu caddeeyey war shakhsi inuu carabkiisa iyo codkiisa dembi weyn ku caddaysta soo cadaaladu maaha war guddoomiyaha xaman war waxaasoo dhan waxaa igala daran wiilka ehelkiisu dabadda u dirsadeen ee inta soo laabta shabaabkay kala cararayeen ku biiray kadibna khawaariijtu moojabajaajta uu gadeen kadibna qaraxyada iyo balaaya dadka lagu dhibaateeyey u daabuli jiray naw waar ma imunkuu leeyahay dibadda celiyo war keligii ma ahayne asna qaraxyada waa qaadi jiray midna waa qarxin jiray kii qarxin jiray daduu laayo toogashaa lagu xukumay asagana xabsi ciidan baa lagu xukumay war wiilka inuu dadka qarxiyo dibadda uga soo laabtay xabsi xaquma lahayn war waxaan kaloo maqli jire eh. jihaad ruuxa naga doonaya yurub ka soo duulay eh. dan uu leeyahay maasagaa gaalu dilo waaye cadaayadan khawaariijtii dadka leeyhaysa xabsi ha lagu biilo aniga ilama saxsaneen eh. waxaa la yidhi balaayaa beydka kuu dhex taal bannaan maa looga baxsaada balaayaa beydka kuu dhex taal bannaan maa looga baxsaada cabdulla waxaad ma og tahay magaaladoodan in kaamirooyin lagu xihay warba waxaan ka baqayaa xabsiga hadda inuu bahlagaleen noqdo in ummadda looga qabto so looma dhisin war xabsigu waxaa la yidhi khawaarijta waa qaadi laayahay eh. habeenkii maa la kala yareeyo warraallahaw qariife ragma jooge war adinku ayadoo dadka sharci la marinayo maa sharci darro ugu baaqaysaan magaalintiin war soo maadan dhihi jirin shaki male laba shabaab inay wada shaqeeyaan aryadhahe warmaysiina wiilkii madaxweyneho turkigu nin dilay oo waafakaday c b b ku waalatay bow la soo helay jilibow aadamiya haddana dheheen war waa falantiina xasan shiikhaa ka hadlay wuxuuna yidhi madaxweynuhu wiilkaygu shiluu galay turkina kama baxsana sharciyuu uga baxay anna waxaan kula teliyey inuu ku laabto doorto turkiga oo maxkamadda laga wacay uu hortago marka uu baxayana qareen buu weystay oo si sharciyaha loo fasaxay dhaawuxuuna ahaayo ninku haddama dhiman markaas wargorgoro war mahayside mucaaradkii turkiga safaaradda soomaaliya ku hor banaanbaxeen sawirkii maxamed xasan sheekh oo wanteed ay ku qoreen waa soo qaateen marka waxa ii caddaatay inay iskaashadeen c b bdii soomaaliya iyo mucaaradkii turkiga war hadda laba tuuntalaa ka dhexaysa warbo waa waradheene turkiga bkk ka jidha c b b kama jidho <laughs> jidha iyo waa jidha waa isku qaba jidheen yasiinku dheegi jari aryadhaha war ma haysiin cabdikuusoo furunta ka soo warramay wuxuu yidhi xabaalo wadareed yaa loo tegay godad shabaab inay hub ku duugteen loo malayhayo muggi la qoday intii ka dhaawac ma jirtana noloshay ku aasi jireenou yidhi war weligaa shabaab naafahoo lug ama gacan ka goon miyaa aragtay warbow hadda warkooda soo shab oo shub maaha war kalamaanay calaa kulli xaal waw dhammaatee shabaab dhegta dhiig ha daro xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo Not.